ruba inay jirto isimka waawu ruba inay jirto isim waa qowl daciif ah sida saxdaa isimka ad arkaydoo majruurkaa oo waawu ruba ku jirto isimka waaw ruba ma jerine waw ruba maxduufaha jirtay waaw ruba ma jerine ruba maxduufaha jirtay marka xurufuljarka ka mid maaha waaw ruba xurufuljarku waa labaatan iyo kow labaatan iyo kowgii toban iyo kow waxaan ku soo qaadanay kitaabka awalkiisii waxaa noogu xigay nawaasibta dhexdeeda markaan maraynay aan waxaan ku qaadanay labo oo ah xataa iyo key labadaasaan ku qaadano saddex iyo tobanay noo noqdeen saddex iyo tobankaas annagoo joogna aan waxaan soo qaadanay khalaa cadaa xaashaa saddexdaas marka isimka ka dambeeya majhuurka yahay waa xuruufuljar lix iyo tobanay noo noqdeen waxaan nidhi kitaabkan wuxuusan dhigin lowlaa oo damiir mutasila jirta toddobiyo tobana uga dhigna waxaan nidhi reer cuqaylnimo laydhaho carabta ka mid ah lacalla a uga mid a ah xurufuljarka ooy wax ku jiraan sideed iyo toban ay noo noqdeen waxaan idhi qabiilo kaloo reer huday la yidhaah oo carabta ka mid ah xurufuljarka waxaa uga mid ah mataa mataa ay ku jiraan markaasay waxay noo noqdo cadadkii sagaal iyo toban marka maxaa naga dhiman labaatan iyo kowdii waa labada soo socoto mud iyo mundu ah labadaas weeye labaatan iyo kowdaas weeye xurufu khafdi kamid mid marka waaw ruba wa minhaa waxaa ka mid a waaw ruba wa mihaaluhaa mihaalkeedii qowlu mriilqays gabyaygii la dhihi jiray imruulqays shaacirkii qowlkiisi weeye oo asagoo gabyaya yidhi waleylin ka mawji calaya bianwaaci lhumuumi liyabtalii walaylin fiiri isimkaas waa jaranya ma ujeedaa walaylin waa jaranya wowdaasaa ku jirta wowdaasaa la ydhaha waaw ruba macnihii rubay faa'iidaydaa marka laakiin xaqiiqadu waxay tahay hadda wax jari maydo wowdu oo laylin ma aysan jirin wowdu ee waxaa jiray ruba maxduufa sidaasaa saxa walaylin markaa walaylin wa ruba leylin habeen badana layladaasoo ka mawjilbaxray badda hirkeeda lamid aho mugdiga mugdigeedunta tiradii kabita wuxuu la mid yahay adoo badda tiimbaday hoos u muquurtay oo biyaha ku dhex jiro hirarkii ay dushaada marayaan habeenkaas mugdigiisu waa saas badana habeen mugdigiisu saas yahay habeenkaasoo kalmawjilbaxri badda hirkeedii la mid ah oo arqaa raariciyey suduulahu daahyadiisii suduul waa kal astaari waa al astaar waa daahyada suduul mufradkuna waa sadlun waa daah daahyadiisiiu soo daayey macnaha mugdiyaalkiisiu soo daayey wey wa leylin wa ruba leylin habeen badanaa ah. leylkaasoo ka mawjilbaxri badda hirkeeda la mid ah oo arqaa raariciyoo soo laalaadiyey sudulow daahiyadiisa calaya korkayga kusoo laalaadiya la socotay oo ah, beydka cajuskiisiiya wuxuu ahaa calaya korkayga uu daahiyadiisa ku laalaadiyey bianwaaci alhumuumi maca anwaaci alhumuumi ayadoo murugyaalka nuucyaalkood ay la jiraan liyabtali inuu in imtixaano ah, wuxuu saas u yeerayaa imtixaan uu igu ridaya bal inaan sabro iyo in kale ah. marka laylinta waxaa la leeyahay waxa jaray waa ruba maxduufaa alwaawu waawu ruba mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab laylin mubtadaun marfuuqun bilibtidaa wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa akhiri manaca min duhuriha ishtaqa lmaxalli bixarakati xarfi ljari shabiihi bizaa'id mوج اكاف xرف jr وتشبيه موج اسم مجrور بالكاف علامة jر كسرة ظاaهرة في aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bصifati maxduufati wujuban taqdiru kainatin marka kaa'inintaas oo la soo qadaray a صifatu leyl ah صifatu leyl wey wa صifatu اlmajruuri majruuru calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhiri ama kaainin maadaama leylin uu yidhi oo taada ka daayey kaainin waa iska dhihi kartaa leylatun marka la yadhaha kaainatin wey mwji mudaaf albaxri mudaafiley majhuur calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih arka ficil maadi mabniin calaa fatxati muqadarati calى alif manaca min duhuuri atacadu wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calى leyl suduula mafcuulu bihi arka mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih suduula mudaaf walhaa damiiru mutasilu mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf iley wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru mubtadai waraabitu baynahumaa faacilu arkha iyo wa qowlii shaacirkii imra-ulqaysa qowlkiisa oo uu yidhi ayda noqoshee wa baydati khidrin wa ruba baydati khidrin qol yar ukun ku jirta badana ukuntaasoo laa yuraamu aan la dalbin khibaa'uha teendhada ay ku jirto oon raggu isku dayi karin oo la waardiyeeyo oo tamatactu aan ku raaxaystay min lahwin cayaarid bihaa ayada aan la cayaaro hayra mucjalin xaalo aan ahay mid aan la dadejinayn aabbaal iska faasiq u ahayoo gabyaay wuxuu leeyahay gabar maqbiyaa oo qol ku jirta oo ukun aad moodo ukun aad moodaa sida loo ilaaliyey korkeeda waa la ilaaliyey meeshaas qolkaahay ku jirtaa maahan kharaaja wallaaja gabar suuqyada wareegto xaafadaha soo booqata maahan qolkaasay ku jirtaa markaasa midabkeedu saafin noqday teendhaday ku jirto raggu iskuma dayaan mana la damaaciyo imisan soo galay oon la cayaaray anoon xataa lalahayn war waa nala arkaaya ama waa nala imaanahay degdeg deg ayadoon laydhahayn ku wa baydati khidrin wa ruba baydati khidrin qol ukuntiis badana gabaraad ukun mudoqol ku jirta ukuntaasoo laa yuraamu aan la dalbinoo laysku dayin khibaaruha teendhadeeda tamatactu intaan ku raaxaystay min lahwin biha inaan la cayaaro hayra mucjalin xaalo aan ahay mid aan la dadejinayn uu yidhi maxalushaahidku marka wabaydanti taas raabtuna sidii wabaydatin alwaawaawu ruba aad leedahay mabniin cala fatxi laa maxala laha min alexdaa baydatin mubtada marfuucun bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala aakhiri manaca min duura ishtaqa lmaxal bixarakati xarfi ljari bixarakati xarfi ljari shabiihi bizaa'idi baydati mudaaf khidrin mudaafiley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratun fi akrin laa yuraamu laamu laa yuraamu laa naafiyatu mabniin cala sukuuni laa maxala laha min alexdaa yuraamu ficlu mudaaric muqayaru siiqa marfuucu ltajarudi min anaasi wljazim calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri khibaau naab faacil yuraa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri khibaau mudaaf ha damiiru mutasil mabniin calaa sukuni fi maxali jari mudaafili waljumlatu min alficli wanaaib lfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtade waraabit baynahumaa adamiiru majruuru bilmudaafi waa khibauhaa midkaas wey wa minhaa xuruufuljarki waxaa ka mida mud wa mundu a ka mida marka mud iyo mundu marna waxay noqdaan xarfuljar marna waxay noqdaan isim oo darfa oo darfu zamaana mud iyo mundu mar waxay noqdaan xarfuljar min xuruuf iljaray ka mid yihiin waa isim markuu ka dambeeya isimkuna jaran yahay marna waxay noqdaan isim oo darfu zamaana waa marka uu ka dambeeyo ficil oo kale ficil oo kale markuu ka dambeeyo amase isimka ka dambeeya la rafciyo oo aan la jarin ah, isimka ka dambeeya waa haddii la rafciyo oo aan la jarin oo kale waa mararkaas labadaas goor wey laba goor ay isim yihiin waa marka ficil ka dambeeyo iyo ficil hadda hadduu ka dambeyo ficil maa la jara ficil lama jero marka ayagu waa darfu zamaan marka waa isim haddii isim ka dambeeyo isimkuna rafcisan yahayna ayagu waa isim waana darfu zamaan labadaas goor ay noqdaan isim marka ism majruuru ka dambeeyana waa xarfujar wa minhaa waxaa ka mida mud iyo wa mundu wayajuraani way jaraan alsmaana ismu zamaankay jaraan ismu zamaanyaalkay jaraan ayagu isim kale ma jaraan ah, iiri isim oo dhan ma jaraan xataa daahir oo ma jaraan waxay jaraan isim gaar ah isim khaasay jaraan waa isimkee waa darfu zamaanka ah, mid kale ma jari karaan Ah, maaha dhimaydi aahir iyo mudmarba waa jiraan xataa daahir keliyahay jiraan madahay daahir ma wada jeri karaan maxay jaraan isim khaas ah oo waa kee waa ismu zamaanka darfu zamaanka wayajuraani way jaraan alsmaana asmaau zamaanka ayay jaraan wax kale ma jari karaan wahumaa mud iyo mundu yadullaani waxay tusaan calaa macnaa min alibtidaaiya minta hadda maxaan u soo sheegnay macaanideeda ibtidaai loo soomala soo sheegin ha macnahaasay tusaan macnaa min alibtidaa'iya macnahaasay tusaan waa goorma markay tusayaan in kaana waa hadduu ahaado maa isimka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan maadiyan waqti tegay mid tusaa ismu zamaan weeye mogta waxa ka dambeeyo jarayso ismu zamaan maahan zamankaasuu zaman maadiya hadduu yahay macnahoodu waa bimacnaa min alibtidaa'iya ah, ilaa iyaga waxaan ismu zamaanin ka dabamari ma ismu zamaanka ka dambeeya zamankaasu zaman tegay hadduu yahay ah, waqti tegay hadduu yahay markaas waxay tusaan bimacnaa min alibtidaa'iya ah, ilaa min macnaheed waa badnaaye laakiin minta macnaheed ay tusaan waa tee alibtidaa'iya wa minhaa xuruftii waxaa ka mida ah mud iyo wa mundu wayajuraani way jaraan alsmana zamanyaalkay jaraan wahumaa mud iyo mundu yadulaani waxay tusaan calaa macnaa min waa goorma markay macnaa min tusaan in kaana waa hadduu yahay maa waqtiga bacdahumaa gadaalkooda ku sugan maad waxay ku dhaceen isimka ay jarayeen oo waqtiga ku dhacayay hadduu yahay ismi isimka ka dambeeyaa maadiyan mid tegey naxwu maa ra'aytuhu ninkii ma anan arag mud yowmilkhamiisi maalintii khamiisa laga soo bilaabo hadda maalan waxaad joogtaa maalin isniin maalin isniinaad joogtaa markaas waxa leedahay maa ra'aytuhu mud yowmilkhamiisi maalintii khamiista laga soo bilaabo ninkaas isma anaan arag ma anaan arag ninkaas soo ma jeed marka ila khamiis way tagtay khamiis waa tagtay icraab maa ra'aytu maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab ra'aytu ficlu wa faacilun walahaw damiiru mutasilu mabniin calaa dami fii maal nasbi mafcuulu bihi mud xarfu jarin mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab yowm ismu majruuru bimud wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih الjاaر والمجrور متacلقاn برأ yوم مضاaف الkميiس مضاaف iليه مجrوuر وعaلاaمة jrي ksرة ظاahiرة في akhره marka tan waxay tusee بmaعنaa min الاbtidاaئي وmaa kalamtuhu ninkii lama hadlin mundu shahrin bil laga soo bilaabo ninka hebelaa ka waran oo waxbarashada jiray bil lama aanan hadlin waqti bil laga soo bilaaba lama hadlin bmanaa min abtidaaiya tusi bimacnaa min alibtidaaiya wamaa kalamtu alwaawu xarfu cafi maa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab kalamtu ficlu wa faacilun walhaa damiiru mutasilun mabniyun calaa dami fii maxali nasbin mafcuulu bihi mundu xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni mundu mundu xarfu jarin mabniyun calaa dami laa maxala lahu min alicraab shahrin ismu majruurun bimud وcalaamaة jri kasraة daahiraة في akiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikalamta waan tacalujinaynaa xarfujer asli aan ka dhigna xarfujer asli aan dhig maanaan dhigin xarfujer shabiih mizaa-i marka tacaluq iyo macna siinayna labadaasaan iskugu daraynaa wayakuunaani mud iyo mundu waxay ahaadaan bimacnaa fi macno labaad wey laba macnay leeyihi macnihii koowaad muxuu ahaa bimacnaa min alibtidaaiya macnaha labaadna bimacnaa fi darafnima faaideynaya darafnima ayay faa'iideynaya waa goorma in kaana hadduu ahaado maa ismu zamaanka ka dambeeya maa ismu zamaanka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan xaadiran mid hadda jooga waqti hadda la jooga hadduu yahay maad waxay ku dhacay ismu zamaanka ay jaraayeen in kaana waa hadduu ahaado maa zamanka ama ismu zamaanka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan xaadiran mid hadda jooga naxwu laa ukalimuhu la hadli maa zayd mud yowmina maalinkeena dhexdiisa maalinkan hadda aan joogno isniintaa dhexdiisa la hadli ma fii yowmina waa macnaheedu laa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab ukalimu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min annaasib waljaasim وcalaamaةu rفci damة ظaahiraة fي akhirih وfaacilu damiiru mstatiru وujuba tqdiiruhu ana wlhaa damiiru mutصilu mabniyu calى dmi fi maxali nas mafcuulu bihi mud xarfu jarin mabniyu calى sukuuni laa maxlalo min اأxraab ywmi ismu majruuru bmud wcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih aljaar wاlmajruuru mutacaliqaani buklim yowmi mudaafna damiiru mutaصil mabniyu calى sukuuni fi maxali jari walaa alqaahu la kulmi maa mundu yawmina fii yawmina maalinkeennan dhexdiisa la kulmi ma maalinkeennan dhexdiisa la kulmi ma walaa alqaahu la kulmi ma ninkaas mundu yawmina maalinkeennan dhexdiisa walaa alqaahu alwaawu xarfu cadfin laa naafiyatu mabniina calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab alqaa ficlu mudaaric marfuucu litajaruudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alalifi manca min duuri atacadud وفاaعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا القاaه والhاaو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به منذ xرف jر مبني على الضم لا محل له من الإعراب يوم اسم مجرور بمنذ وعلامة جر كسرة ظاaهرة في آخره الجار والمجrور متعلقان بألقى يوم مضاaفna ضمير متصل مبني على سكون في محل jر مضاaف إليه fain waqaca hadduu dhaco bacda mud ow mundu mud iyo mundu gadaalkooda ficlun haddii ficil ka daba maro aw kaana alismu ama isimku uu noqdo alladii isimka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan marfuucan ku la goday fahumaa mud iyo mundu ismaani waa laba isim markaas markaas waa ka baxeen xarafnimo waa ka baxeen markaas markaas xarafnimo waa ka baxeen miaal ficil ayadoo ka dambeeya waxaa leedahay ji'tu waan imid mud dacaa zaydun fiiri ji'tu waa aan imid aada leedahay ji'tu waa aan imid mud dacaa zaydun zayd markuu dhawaaqay markaas dhexdeedaan imid ji'tu waan imid mud maxaa ama mundu dacaa khalaas wey waxaad leedahay waa darfu zamaan markaas haddii sib rafcisano ka dambeeyana maxaa leedahay maa ra'aytu ninkii ma anan arag mud yowmuljumucati ama mundu shahrina aad leedahay mundu shahrina saasaad leedahay waxaad leedahay maa ra'aytu ninkii ma aanan arag mud yowmuljumucati yowmu waa gode yowmuljumucati ama waxay leedahay maa ra'aytu ninkii ma aanan arag mud shahrunaa shahru god mud shahrunaa mud shahrunaa saasaa leeda waa gode mud shahrunaa qaala ibnu اlaajrumi wuxuu yidhi wa amaa maa shayga wa amaa maa isimka yuqfadu lagu hoos dhigo bilidaafa idaafa in wax lagu hoos dhiga waa daciif waxa hoos dhiga mudaafuleyiga saddex qowlaa ku jirta saddex qowl aa ku jirta qowl wuxuu leeyahay idaafa lagu hoos dhiga waa qowlka uu ku socdo ibnu laajrumi qowlna wuxuu leeyahay maya idaafada waa arki doonaa xaraf jeeray la macnata xarafka ay la macno tahay xarafkaasoo maxduufaa jaraya labadaas qol waa daciif qowlka sawaabkaa wuxuu yahay waxaa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf waxa weeyaan waxa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf saasa leeda waxa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf qaala ibnu laajrumi wuxuu yidhi wa amaa ma isimka yukfadu lagu hoos dhigo bilidaafati fa naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale aad tidhahdaa khulaamu zaydin hadda zaydin yaa hoos dhigay khulaam khulaamaa jiray saasaa leedahay haadaa kanu khulaamu zaydin aad leedahay mubtada usoo qadaraya haadaa midkaanu khulaamu zaydin waa zayd addoonkiisa haadaa ha xarfu tambiid ha ismu ishaara mubtada mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafci ulaamu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhir ulaam mudaaf zaydin mudaaf ilay majruurun bilmudaaf calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhiri wa huwa midka idaafada lagu jaray calaa qismayni laba qaybood korkoodu ku sugnaaday maa qismiyuu ku sugnaaday yuqadaru lagu qadaraa bilaami bimacna laam idaafo oo macnaheedu laam oo kale yahy iyo wamaa qismi yuqadaru lagu qadaraa bimin bimacnaa min min macnaheed lagu qadara idaafada labadaas uqaybsantaa yidhi ibnu lajruumi miduu iska daayay mid saddexaadaa jira idaafa bimacnaa fii aa jirta sharaxa noogu imaanay sharaxa noo sheega idaafada waa saddex laam iskaga gaabsada idaafa bimacnaa laam idaafa bimacnaa min faladii midka yuqadaru lagu qadara bilaami naxwu qulaamu zaydi waa midkaas haadaa kanu qulaamu zaydi maxay la mabtay haadaa kanu qulaamun waa addoon oo lizaydi u sugnaaday waa addoon zayd iska leeyahay sidaasaad leedahay wladii midka yuqadaru lagu qadaraa bimin naxwu thawbu khazin haadaa midkaanu thawbu khazin waa xariirta mararteed maradeedii mintuna waa mintii tabciidiyadahayd ogow mintuna waa mintee waa mintii tabciidiyadahayd oo bacdiga faa'iiday jirtay maxaa leedahay haadaa kanu thawbu khazin macnaha waxay la mid tahay waa thawbun oo min khazin xariirta ka mid ah xariirtuu ka mid waa bacdi xariirta ka mida waxaa leedahay haa xarfu tanbiida ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin hawbu khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri hawbu mudaaf khazin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri wa baabu saajin baabu saajin saajku waa geed baabkuna waa albaabkan waxaa leedahay haadaa midkaanu baabu saajin geedka saajka la yidhaah wey marka albaabku waa bacdi iyo jus ka ah eh, geedka geedka asala soo geedka asala albaabku waa bacdi ka ah ama waa jus ka mid a ah. wakhaatamu xraabta waa isla in raab labada kale waa waxba kuma kala duwan haadaa baabu saajin wa haadaa khaatamu xadiidin waa birta faraatigeedii faraatiga birta laga sameeyey iyo birta iyo asala birta asala faraatigu waa cag yaroo ka mida soo maha marka waxaa tidhaha idaafadaas waa bimacnaa min tabciidiyaad waxay la mid ta adoo yidhi haadaa kanu khaatam weeye oo min xadiidin bir ka mid ah biru ka midi oo waa bacdi birta ka mid ah soo maaha kitaabkii ibnulaajiruumi muxuu ku dhammaaday khaatamu xadiidun soo maa waa xarafka ugu dambeeyey hadalkan macno weynu ka leeyay wuxuu ka leeyay waa lahaa baraacatu ikhtitaam a lahaa calaamad waa inaad la timaada kitaabku inuu dhammaanaa dhammaad soo lama rabin muxuu u dabamariyey khaatam khaatam mid wax lagu katimay waa la yidhaha xagga carabiga maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul اllaahi wa khaatama nabiyin soo maha khaatama waa mid lagu khatimay ah, kuwan gaalada ah oo oo qadyaaniyiinta layidhaha waxay yidhahdaan muxamadun waxay leeyiin yadu mogtahay axmed fulan qadyaani mid la yidhahday ayadu nabi ka aaminsanyin oo waa dhaweed qoladan ingiriisku ay nabi ka dhigeen yidhahdeen nabiya tahay sheekh oo yidhi nabiya hindiya iyo halkaas iyo aad ugu faafay iyo bakistan iyo wadamadaas gaalada aad ugu faafin ingiriiska waxay leeyihin nabigaasaan rumaysana ah. marka axmed markaasay waxaa la yidhi waraadaas oo qur-aanka maxamed ma rumaysantiina markaasina hadla ilaahay oo xaqa markaasa qur uu ilaahay ku soo dejiyey ma rumaysantiin markaasina ha qur-aanka ah, waan rumaysana maxaan wey waan rumaysana markaasaa la yidhi hadda qur-aanka sheegaya in nabiga nabiyaalka lagu soo khatimay markaasuu yidha wa aayade mabaanaan aragtaas aad sheegaydaan markaasaa layidhi maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allaahi wa khaatama nabiyiin markaasmacnihii adna ah, fahmanayda macnihii ayna ka baxsan ha khaatam faraatigaa layahayna waa nabiyaalka kaatamkoodii macnaha quruxdii nabiyaalka weeye sideeda mogta wax gaaloobay iyo wax baadaba ta'wiil iyo aayad la leexiyay ku gaaloobay waa kafara haddafiiri markaas qur-aankii tawiilahay laakiin waxaa la yidhi qofkii qur-aanka ku dhex dhuuma tega tafsiirkiisa xadiiskaa lagu gowraca markaasaa la yidhi halkan bukhaari muslim waxaa ku yaalla laa nebiya bacdi wax nabigama dambeeyo khalaas fabuhita ladii kafar ah gaalkii waa afbeer ah, wuxuu ku hadli waay markaas iska dhuuntay gaalka ah, sunadu mabta iyadu hadda qur-aankii caddayna ah, waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayk ila wuxuu leeya qur-aanka adaan kugu soo dejina nabiga suubano si aad dadka ugu fasirto waxa loo soo dejiyo marka yaa quraanka aanka nabiga sal allahu calayh wasalam ah, laa nebiya bacdi uu leey haye ma lagu dhuuban karaa ah, sunnabaa mogtahay qofka hadduu rabo inuu waxa weeyaan shubho dhan ka dawoobo quraankii aankii sunnadu isku wata laakiin haddaad qur-aanka xagga dhigto oo tiraa haddaad sunnada xagga dhigto sida gaalka xunkaa caliraago oo kale hadda gaal waxaa soomaaliya meeshaan khudbada ka afrin jirta meeshaasoo khudba ka afriya ku jir gaalkaas ka hor intuusan gaaroobi masaairkan ku yaalo khudbada ka afrin jir gaalkaasu mogti marka nacaskaasoo kale marka suu inuu dhuuntu rabaa mogta zindiiq uu iska dhiga waa dhuuma raba markaas anigu muslimaan laakiin sheeka horta xadiis war rag ka dhig ee xagga dhig ku yii sheekarnin nin sheekadii mid adeerkiisa waxa weyaan sheekh maxamed gaal ka cel dhii jira gaalnimada u keenay isagu ka qaata isaga gaal aha kaasaa oo nabiga caayi jira isagu si cad caayi jira nabiga ah. horta ninka warkiisa igu kaadi u kuleey ah, gaalkaasaa marka gaalnimadii ku tallaalay marka markaasuu leeya ha qur-aankaan rumaysaan anugu anu gaal muslimaan laakiin horta ninkaa warkiisa agga dhi ah. wuxuu rabaa inuu kala qaado nabi maxamed iyo qur-aanka alla usoo dhiibay oo nabigana yihaa waa diida qur waa aqbala maruma Ah. qur-aanka isagaa sheegaya nabiga hala raac sooma ya laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana qur-aanka ma rumaysan yahin qofka nabiga raaci jiray qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah wayaqfir lakum dunuubakum wamaa aataakum rasuulu fakhuduuh ma rumaysanya marka qofkaas gaalnimadiisa ma lagu sheegi karaa mase mar hadduu soomaaliya madow yahay gaal ma noqdo qaara waxay ku leeyihin hadda waa soomaaliya oo soomaalida maba gaalowdaba iyagu inaa lilahi inaa lilaahi waina marka sunnadaa wax aada qur-aanka iyo sunnadu ma kala maarmaan ma kala maarmaan waayahay marka wuu qatimay kitaabkiisii shiiku halkaas wuuna ku tusay wuxuu la yimid baraacatul ikhtitaam calaamad tusayda in kitaabkii uu qatimay baraacat اkhtitaam ama baraacat اlmaqdac a la yidhaha inuu soo afjaray kitaabkii ku tusay baraacat اlmaqdac a la yidhaha ama baraacat اkhtiaab waay wa aquulu waxaan leeyahay inu maxamed muxidiin cabdulxamiid alqismu اhaani qismiga labeeya qismigaasoo min almakfuudaati ka mida kuwa la hoos dhigay almakfuudu waa kii lagu hoos dhigay bilidaafati wahuwa kaasuna calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddexa korkoodu ku sugnaaday dakara almualifu mualifku waa sheegay minhaa anwaacda saddexdaa xaalo ay ka mid yihiin nawcayni laba nuucu sheeg ah, kuwa idaafada lagu hoos dhiga waa saddex musanifka oo ah ibnulajrumi meequu sheegay labo arawalu kan ugu horeeya maash ism weeye takuunu lidaafatu idaafadu ay noqonaydo fii ismka dhexdiisa calaa macnaa min atabcidiya min tabcidiya macnaheeduu noqonay ah, bimacnaa min atabcidiya wani nuuca labaad maa ism weeye takunu idaafatu idaafadu ay noqonaydo fii isimka dhexdiisa calaa macna laami laa macnaheed waaliu midka sadexeeya awahaaliu midka sadexeeya maa ism weeye takunu idaafatu ay noqonaydo fiihi isimka dhexdiisa waxay noqonaydaa calaa macnaa fii fii macnaheed dhammaanna waxaa ugu badan midka bimacnaa laamta kaasaa ugu badan midka bimacnaa mintaana waa badan yahi kan bimacnaa fiida ma badna kan ugu badan waa bimacnaa laamta bal asagaaba asalaba de asalkaasa ah asalkaasa ah amaa maa isimka takuunu idaafatu idaafadu ay noqoyda fii isimka dhexdiisa calaa macnaa min fa daabiduhu kaas daabidkiisa an yakuuna almudaafu waa inuu yahay juz qayb wa bacdan qayb min almudaaf ileyh ka mida waa lagu weydiina maxaad ku jawaabin idaafada bimacnaa minta an yakuna almudaafu bacda min almudaaf ilayh ama juzan min almudaaf ilay juzi bacd waa isku mid an yakuna almudaafu juzan min almudaaf ilayh naw jubatu suufin fiiri jubatu suufin haadihi midaanu jubatu suufin waa jubad oo suuf ah fiiri asalka waxaa jubatun oo min suufin min bacdi suuf ah ilaa suufku weyrankiiu ka batay tan iyo waa horaa dhar laga samaynayey hadda kadibna laga samayn doonaa jubbadan waa cad ka mida suufka suufka asala ayadu waa bacdi ka mida fainal jubbata jubbadu suuf waa suufka gabalkiis wa juz minhu waa qayb ka mida wakadalika amilat mualif mualifka oo ibnulaajiruun miaaladiisuna waa sidaasoo kale markuu yidhi thawbu khasin wa baabu saajin wa khaatamu xadiidika saasoo kale ama ma isimka takuunu idaafatu idaafadu ay noqoda fii isimka calaa macnaa fii bimacnaa laami dib uu kugu dhiga maxaa yeele qaacidadeedaa weyn qaacido weyna lagu sii rabaa ood ku garato qaacidadeeda iska mulaqa marka wa ama ma isimka takuunu idaafatu ay noqoda fii isimka dhexdiisa calaa macnaa fii fadaabiduhu an yakuuna almudaafu ilayhi fiiri mudaaf ilayhigiyaad leeda an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafileygu waa inuu yahay darfan weel lilmudaafi mudaafka inuu weel u yahay waxaa la rabaa mudaafku inuu mudaafileyga dhexdiisa ku dhaco mudaafkii ayaa dhacaya wuxuu ku dhex dhacaa mudaafileygi mudaafileygiya weel amar isagaa weelayna waa weel mudaafileygi mudaafkiina waa ku dhex dhaca wa ama maa isimka takuunu lidaafatu ay noqeen fiihi isimka dhexdiisa fadaabitu daabidkiisa an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu ilayhi waa inuu noqdo darfan weel darafkaasoo lilmudaafi u sugnaaday wadaalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala bal makru leyli habeenka makrigiisa iyo wanahaari maalinka makrigiisa ayaa naga leexiyey diinta ah, ducafadii iyo doodaayay weeye mutakabiriintii madaxdii iyo istaafki ah, ee gaalada ahaa ah, kuwii ducafada ahay madaxdan iska daba joogaya calaa calaa idinkaa diinka naga leexin kaasina diin kama leexin idinkaa mujrimiin ah balaayada noo noo sacbinahay markaasina maya habeenkeenta meel fadhiisataanaad makri noo maleegi jirtay saasaan la yidhaahdo saasaan la yihahdo si aysan shacabku nooga harin saasaan la yidhaahdo makriga habeenkii marka fiiri makrigu waa masruuf waa kii la weelaynayay habeenkuna waa weel ilaa makrigu halkuu ku dhex dhaca habeenka gudihiis waaga dumariya waa ka horay ka baxay meesha ila waa la arka meeshay ku shireen inta maalin wada hadli maayaan caawa noo ballamay leeyihin meelibanaas kun maamul caawa dhamaa la qorshayna ah, oo makrigan la maleega saasaan dhahayna si ay noo raacaan saysan warka iyaga u diidin saasna waa dhahayna marka makrigii habeenka aad maleegayde kaasaana dilay ma marna maalinkiiba maleegaya marka maalinki makrigu wuxuu ku dhex dhacaa habeenka iyo maalinka ah, bal makruleyli mudaafileyg waa alleyl asaga dhexdiisuu ku dhacaa makrigu faina leyla darfun waa weel darafka oo lilmakri u sugnaaday waa waqtun waa waqti habeenku waqtigaasoo yaqaculmakru makrigu uu ku dhacaa fiihi waqtiga dhexdiisa belaa u qayilayde meela inta darooga la fadhiisteen ay leeyihin saasaan dhahayna saasaa la leeyahay waa la kaxay ma khalaas oo iska kaana raacayaan ayaguna waxa weya qoraxdaa noo joogeen annaguna aan dhuuq iska dhuuqnay leey wa amaa maa isimka takuunu lidaafatu idaafadu ay noqoyda fii isimka dhexdiisa calaa macna laam laam macnaheed idaafa bimacnaa laam waa maxay marka labadii ma soo fahamta bimacnaa min iyo bimacnaa fii inta ka soo hartay wey warkeedu waa intaa ayada intaasaa lagu leeyay wixii ka soo haray wey idaafo haddaad aragto fiiri inay bimacnaa minta in kale hadday noqon weydo bimacnaa fii ku fiiri hadday noqon weydo maxaa wa amaa maa isimka takuunu ay noqaydo alidaafatu idaafadu fii isimka dhexdiisa calaa macna laami fa kullu maa isim dhammaantiis weeye laa yasluqu uusan suubanayn fiihi dhexdiisa axadu nawcayni labadii nuuc mid ka mid ah labadii nuuc oo almadkuurayni lasoo sheegay oo bimacnaa min iyo bimacnaa fiiha naxwu hulaamu zaydi hadda fiiri hulaam addoonku ma bacdu zayde maya man maaha haye addoonku ma zayd dhexdiisu ku dhacay maya ma jiro khalaas waa bimacnaa lamar waa bimacnaa lam wa xasiiru lmasjid masjidka gogoshiisa ah, wa xasiiru lmasjid fiiri gogoshaan gogoshaan waa xasiirku waa gogosha cawdow salanta ka samaysan xasiiru lmasjid masjidka inta god laga qoday meesha lama gelin ee waa ku faafsanta masjidkii marka halkaana ka dhigayna marka gobashu waa ku faafsan taanleen ee meeshaanoo goda kuma dhex jirto ah, o bacdi masaajidka ka midana maaha waa maxay waa gogol masjidka u khaasa wey waa laanti oo istixqaaqa faa'idaynaya ah. waqad taraka almu'alifu mu'alifku waa ka tegey alkalaama inuu ka hadlo cala alqismi haalid qismiga saddexaad qismigoo min almakfuudaati ka mida oo waa qismigee wa huwa almaqfuudu waa midka lagu hoos dhigay bitabaciyati taabicnimo oo sifada hadii mawsuufkeedu uu yahay majruur ayadana waa la jaraa macduufka haddii macduufuleyhig uu yahay majruur waa la jaraa mu'akidka haddii mu'akadku majruur yahay waa la jaraa bedelkana mubdelu minhu hadduu majruur yahay waa la jaraa kaas marka waa ka wacudru cudurdaarkiisa fii daalika tarkigaas ugu cudurdaar ah tarkigaas cudurdaarkiisa annahu nuucaasu qad annahu shaniya dhe annahu shaaniye qad sabaqa waa soo hormaray alqowlu hadal calayhi nuucaas laga hadlo ee nuucaas laga hadlo hora usoo hormaray baabkii tawaabicda looga soo hadlo fii caaqiri abwaabilmarfuucaat marfuucaadda abwaabtooda caaqirkoodiya looga soo hadlay mufasalan xaal mid la kala saaray oo kii nactigii mancuudkiisu yahay majruur waa la soo sheegay macduufkii macduuf caleygiisu majruur yahay waa la soo sheegay inuu ku raaca muakidkii muakadku majruur yahay inuu ku raaca waa la soo sheegay bedelkii mudalminigu majruur yahayna waa la soo sheegay inuu ku raaca wallaahu allah subxaanahu nuqsaaniyo ceeb ayaan ka fogaynaa wa tacaala allah wuu sarreeyaa aclaa isagaa sarrayn badan wa aclamu isagaa cilmi badanoo ogaal badan wa acazu isagaa awood badan wa akramu isagana deeq badan oo waxbixin badan ee cilmi iyo taqwaha nagu risaaqo allah subxana wa tacala alam sala allah ala nabina waxaa noo dhammaaday alxamdulilaahi kitaabkii atuxfatu saniya ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan taariikhdu kun afar boqol soddon iyo sagaal bishii jumaadul aakhir soo maaha jumaadulaakhir toban iyo sideed miya maanta sabdiyay dhalatay saddex sabdi waa shan iyo toban axadna lix iyo toban maanta waa toban iyo toddobo maantoy toban iyo toddoba tahay uu noo dhammaaday ilaahay baaba ku mahadsan alxamdulilah rabbialcaalamiin wixii aan waafaqay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay naga ajar siiyo ardadan allah ku anfaco waxaan ku gafayna naftaydii shaydayna ka ahaadeen ilaahay iga cafiyo ilaahay weynaa asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa inuu cilmi naafaca ka dhigo oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu noogu furo kitaabka alleh iyo sunnada nabiga fahamkooda ardadana ilaahay weynaa cilmi naafaca uga dhigo ilaahay asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa anigana inuu iga aqbalo ajar iga siiyo ilahay asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa shiikaygii ajruumiga iyo aqriyay sheekh axmed cabdina ilaahay inuu adduunka ku xifdiyo aakhirana ku xifdiyo qabriga iyo ugu nuuriyo qiyaamaha jannaatulfirdows allana ku abaalmariyo wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed